assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiinsoo gudbinaysaa darsigii sagaalaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab baabu ma jaa fi ruqa wtamaa'im wuxuu baab u yahay wixii ku yimid ee ku soo arooray tufidda ama akhrinta laysku akriyo wax oo laysku tufo iyo atamaa'im qardhaasaha labadaas wixii kusoo arooray ayaa baab uu yahay oo meesha lagaga hadlaya ruqa waa jamcu ruqya ruqyadana waxaa la yidhaahdaa in wax laysku akriyo oo laysku tufo saasaa laga wadaa tamaa-imtuna inagii soo marnay wuuna sheegi doonaa waa shay isagana caruurta luqunta loogu xidho oo hadda qardhaasta meesheedoo kale ka dhigan wey labadaas ayuu markaa meesha kaga hadlaya ayib muusan odhan sheeku marka baabun aruqa alruqa i min ashirki sidii kuwii horeba u jasmiyey kuwii hore wuxuu yihi min ashirki lubsu lxalqati ilaa ayri dalik shirki inay tahay buu jasmiyey tan muxuu u jasmin waayey wuxuu u jasmin waayey oo u goyin waayey tufitaankuna xukunkiisa faahfaahin baa ku jirta in wax laysku akriyo laysku tufo kulligii ma wada banaana kulligiina lama wada diidanaa sidoo kaleta qarnaastana khilaaf baa ku jira oo qaar ka mida noocyadeeda qaar ka mida ayaa culimadii salafka iyo saxaabadu ay xukumkeeda isku khilaafsanaayeen mar haddii marka laysku khilaafsan yahay ama xukunku faahfaahin u baahan yahay muusan jasminin shooc hadalka dambuu rabaa inuu marka ku kala qaadqaado iyagoo marka duuduuban buu saa u sheegay ayib baabu maa shay buyuu baab u yahay jaa-a yimid wixii nusuus ah ama aqwaashii ahlulcilmiga kusoo arooray fi ruqa in laysku akriyo laysku tufo iyo watamaaimi waxyaalaha qoorta lagu xidhiyo qardhaasaha fi saxiixi waxaa ku yimid saxiixulbukhaari muslimna sidoo kale uu wariya xadiidka can abi bashiir wuxuu ka warinaya alansaariy radia allahu canh anahu abu bashiirkaas kaana inuu ahaa maca rasuulilahi sal lay waslam nabiga inuu la jiray nabiga la jirankiisa ahay uu la socday fii bacdi asfaarihi nabiga safaradiisa qaarkood socdaaladu nabigu geli jiray sal lay waslam qaar ka mid a ayuu la socday abubashiirku fa arsala wuxuu diray bui nabigu sal lay slam rasuulan nin buu diray wuxuu la diray ninkaas ergey buu diray oo wuxuu usii dhiibay fartiintan anlaa yabqayanna yaysan harin buu ku yidhi fii raqabati baciirin neef geela luquntiisa yaysan ku harin qilaadatun wax qoorta lagu xidho qoorxidh oo min watarin yaa xadhig qaanso ah qaanso xadhigeed ah aw amase qilaadatin ama qoor xidh oo dhan wax alla waxaa qoorta lagu xidho o dhan geela luquntiisa yaysan ku hadhin buuhi ilaa haddii ay ku hadho qutica ka la gooyo yani haddii luqun geel oo wax ka laalaadaan aad aragta ama wax ku xidhan yihiin ha la gooyo buu nabigu ninkaa usii dhiibay salawatulli waslamu caleyh xadiidku marka waa xadiid saxiixa oo saxiixaynku ku yimi saxi buhaari iyo muslim nabigu sal lla alay wasalam nin buu diray markaasu wuxuu la diray fariin fariintuu la diray waxay ahayd waxyaalaha geela ay luqunta ugu xidhaan oo qilaadada la yidhahda qilaadada macnaheeda wax alla wixii luqunta la geliyaa la yidhahda kuusha qilaada la yidhaahdaa oo geela hogaanka luqunta loogu xidho qilaada waa la dhihi karaa wax alla wixii luqunta la geliya oo dhan baa qilaada la yidhahda waxaa halkan laga wadaa waxyaalaha ay geela luqunta ugu xidhi jireenoo ishay ka ishuu ka ilaalinaya ay dhihi jireen ishay ka dhowriyo xirsi xidh ahaan ayay geela luqunta ugu gelin jireen taasaa laga wadaa marka wuxuu nebigu sal alay wasalam usii dhiibay wixii geel ah eed ku aragtay luqunta waxaas kaga xidhan yihiin ha laga gooyin buu nabigu uri sal alay slam arrintaasuyuu la diray ninka isaga marka waxay kutusaysaa yacni in aysan waxyaalaha luqunta lagu xidho ee looga xidho in ay isha kaa ilaaliyaan ama baas iyo dhibaato inay ka hortagaan ama midku haystaba inaad kaga caafimaado waxyaalahaasi inaysan banaaneyn ayay kutusaysaa ama xoolaha lagu xidho ama caruur ha lagu xidho ama dad waaweynba ha lagu xidhee inaysan banaaneyn haddii la arkana in la gooyo ay tahay saasaa xadiidka laga garanaya oo uu muujinaya oo nabigu sal alay slam xadiidku sheegay marka qilaadatun min watar qilaadatun min watar qilaadada waa sheegnay watarka waxaa la yidhahdaa qaasada xadhiggeeda qaansada xargeeda la yidhahdayo waxay samayn jireen qaansada markuu xadhigu waxay uga soo gon jireen horta xoolaha seedaha xoolaha xoolaha seedooda ayay qaansada ku xidhi jireen markay muddo ay ku xidhnaato qaansada oo ay duugowdo iyay ka furayaan qaansadii seed cusub bay haddana ku xidhayaan oo xadhig uga dhigayaan tii duugowday ee ay qaansada ka gooyeen ayay marka geela noqonta ugu xidhayaan ayagoo markaa rumaysan inuu geela isha ay ka ilaalin oon la dhabanaynin hasha intay macnaha wax weyaan ay qabto ama neefka geela intuu shaygaa qabo inaan la dhabanaynin saasay marka jaahiliyadii ahaayeen islaamka ka horreysay taasaa marka loo diido nabigu sal lay slam wuxu hi hala googooyo waxaasoo dhan maxaa yeelay waataan soo sheegnayo waa sabab aan sharcigu sheegin oo nafci lagu doonayo ama dhib lagaga hortegayo waxaan sabab oon sharcigu sheegin ama tajribe aan lagu ogaanin oo aada u adeegsato inaad ama dheef ku gaadho ama dhib kaga carartana waxa weyaan waa shirki ama kii weynaa ha gaadhsiisnaado ama ha ka sokeeyo kii yara ha noqdo saas wey macana qilaadatun min watarin aw qilaadatun meeshuu leeyahay waa shaki waay raawiga xadiidka warinaya wuxuu shakisan yahay sheekhiisa bal inuu ka maqlay kelimaduu ka maqlay iyo weedhuu ka maqlay buu garan lahay ma waxay ahayd qilaadatun min watar oo waa shayga qoorta lagu xidhay weliba qaansada xadhiggeeda ah basa miya mise waa qilaadatan oo dhan waxa lagu xidhay qoor lagu xidho dhan labadaas kuu ka maqlay ma watar bay ku xidhan tahay oo watar bay ku qaydan tahay oo waxaan xarigga qaansada aan ahayni waa banaaye mise kulli waxala wixii qoorta lagu xidho oo dhan baa soo gelayo tilaada waa mutlaq labadaa kii uu ka maqlay sheekhiisuu kala garan waayo markaasuu labadiiba keenay wuxuu marka yidhi qilaadatun min watarin aw qilaada ama wuxuu igu yidhi yani shay qoorta lagu xidho xadhigga qaansada ka samaysan ah ama meehe waxala wixii qoor lagu xidho o dhan marka waxa waa riwaayada hore riwaayada horeona odhanaysa qilaadatun min watarin weeyaan amaa wax alla waxaa qoorta geela lagu xidho oo dhan lama diidin lama diidino waxay ku xidhan tahay sababka qoorta loogu xidhayo xarig baa lagu xidhaayo lagu hogaamiyaa oo waxaa lagu xidhaa baashi ah koor baa lagu xidhaayo laleeyahay yuusan lubino ha lagu garto oo wax laleeyahay ishay ka ilaalin baa lagu xidhaa marka waxa alla wixii lagu xidho o dhan yani oo qoorta geela laga laalaadiyo o dhan xaaraam ma aha laakiin waxaa xaaraam ah wixii ujeedadiisu ay tahay geela waxa ka ilaaliyo ama dheef ha usoo jiido wax saasoo kale wy macnaha marka taa horaa macnaha yaa raajixu qilaada min wasar waana tii jaahiliyada ay samayn jireen oo isha ay geela ugaga xirsi xidhi jireen fi saxiixi waxaa kusoo arooray can abi bashiir ansaari waxaa laga weriya radi allahu canhu anahu abu bashiirkaas kaana inuu ahaa maca rasuuli lahi sal lay slam nabiga la jirankiisuu ahaa oo uu la socday fii bacdi asfaarihi safaradii iyo socdaaladii nabiga qaarkood ayuu la socday fa arsala wuu diray nabigu sal lay slam buu ihi rasuulan nin ergaya ayuu diray nin fariin xambaarsan oo dadka gaadhsiiya ayuu nabigu diray sal lay slam ninkaa wuxuu la diray anlaa yabqayanna inaysan hadhin fii raqabati baciirin neef geela luquntiisa inaysan ku hadhin qilaadatun qoorxidh wax qoorta looga laalaadiyo oo min watarin qaanso xadhigeed ah aw amase qilaadatun ama wax alla wax qoor laga laalaadiyo o dhan ama xariqaansa ha noqdo ama eyrkiiba waxaan ahayn ama eyrkiiba ha noqdo macnaha ilaa haddii ay ku hadho quticad waa la goyn hadday hadho oo lagu arko iyadoo kusii hadhay oo kusii tahay oo ka laalaadahay ha la gooyo ayuu nabigu la faray salawatullahi wasalaamu caleyh can mascuudin radia allahu canhu cabdullahi bin mascuud waxaa laga warinaya maxalushaahidku xagee wey marka waxaa maxalushaahidku ay tahay anlaa yabqayanna fii raqabati baciirin qilaadatun min watarin ilaa tuicat baashaas isha laskaga ilaalinayay iyo qarbaastii isha layskaga ilaalinayay ama cudurka layskaga ilaalinayay ayaa marka isku mid ah waa qiyaas ta geela loo xidhayo tacarurta loo xidhayo waa isku mataal macnaha ma kala gedisnaa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi cabdullaahi samictu waxaan maqlay rasuula lahi sal ly sl nabigaan maqlo yaquulu leh ina aruqa tufmada iyo wasamaa'i manqardhaafsaha watawlata iyo madiidada shirkun waa gaalnimo shirki waay rawaha waxaa wariyay xadiidka axmed baa wariyey oo abu daawuud xadiidku sabab buu lahaa qisuu leey xaaskii uu cabdullahi bin mascuud qaboo la yidhaahdo zaynab ayaa maalin cabdullaahi oo ka maqan cabdullahi bin mascuud oo ka maqan waxaa u timid islaam duqa islaamtii duqda ahayd oo la joogto cabdullahi marka guriga soo galay islaamtii marka way ka xijaabatay cabdullaahi marka zaynab buu usoo galay markuu taabtada luqunteeda wuxuu ku arkay wax luqunta kaga xidhan khayd yaroo luqunta ugu xidhan buu arkay yani dun ama liilan wuxuu luqunta uga laalaabu arkay markaasuu la muxuu yahay waxay tihi waa la iigu tufay yani ruux baa iigu tufayo ma aqaano malaha caafimaad iyo waxbay ku raadinaysa markaasuu cabdullaahi isagoo la tashanin intuu qabtay buu xoog uga gooyey intuu qabtay buu ka jaray markaasaa wuxuu yidhi antum aalu cabdillaahi la agniyaau can shirki idinka ree cabdillaahi ah waa reerkiisii lexaadkiisi weye idinka ree cabdillaahi ah waad ka marataan shirki wax la yidhaah maxaaba idin soo geliya guriga cabdillaahi shirki soo geliyey intuu ka jaray markaasuu wuxuu yihi nabigaan maqlay sal lay slam isagoo odhanaya ina aruqa waldamaa'ima waltawlata shirkun xadiidkaasu sheegay marka yani nabigu nagaan maqlay yani tufmada iyo qardhaasaha iyo madiidada shirki weeyaan markaasaa waxay tidhi oo ishaa hadda kahor ka xanuunsaday markaasaa waxaan u tegi jirnabay tihi ninka hebel la yidhaahda ee yahuudiga ah, markuu isha ku tufana ishii dhaqdhaqaaqaysa la kari lahaa way xasiliyo markaba way degi jirtay marka waxa wey faa ku qabnay seebay macnaa waxa wey shirki ku noqono maxaana loogu diidi waa cabdullahi marka wuxuu yidhi waa shaqo shaydaan wayaan bu waxaas shaqo shaydaan wey shaydaan baa markii horena isha rogrogahay markii uu yahuudigan ku tufayna shaydaan unbaa dejiyey inuu dadka ku lumiyo unbuuna doonahayaaye yani waxa wey caafimaad meesha kuma jiro saasuu ku yidhi cabdullahi saas waxaa kugu filan bu markay waxa iyo jahiliyaadka iyo yahuud wax u raado iyo igu tufiy dad ka baxda waxaa tidhahdaa buuhi nabiga ducadii baryadii uu dadku ku tufi jiray idhib ilba'sa rab annaasi washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqaban ducadaas isku tufbay ducadaasuu marka baray saa yeel sababkaasuu marka xadiidku leeyahay xadiidka marka ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo xaakim yaa wariyey waana xadiis saxiixa ayib xadiidku markaa wuxuu tilmaamayaa in tufmada iyo qardhaasaha iyo tawlada kulligood inay shirka yihiin waa la kala qaadi tufmada wax aan ilaahay qur-aankiisa ahayn ama ducooyinkii aan ahayn oo aan la garanaynin macnahoodana la garanaynin haddii laysku tufaayo waa shirki sida magacyaha jinka oo kale iyo wax noocaasoo kalean la garanaynin haddii laysku tufaayo shirki waayo laakiin haddii qur-aanka iyo ducooyinka soo arooray iyo baryadaa iyo laysku tufaayay ayadu waa mashruuc waanu soo marnay waana mari doonaa hadii ala yidhaha tufmada marka labada qaybood baa loo kala qaadaya waxa laysku akriya laysku tufo shayga laysku akriyayo yay ku xidhantay hadduu yahay qur-aan yahay ama duco yahayna waa banaan tahay haddii kalena ma banaana waxyaalaha la xidho iyadana waa keeni doonaa waxyaalaha la xidho ee qoorta laga laalabto ama qardhaasde ama xirsi dheh ama waxaasoo lagu magacaabo yani waxa wey iyadana uu keeni doonaa laba qaybood way isku khilaafsanya culimadii salafka isku horta laba qaybood baa iyadana loo kala qaadaya waxaan qoorta laga laalaadsaday hadduu yahay qur-aan iyo ducooyin hadduu yahay culimadii salafku way isku khilaafeen waa inoo imaan doonta ma la xidhan karaa ma la isticmaali karaa ma banaanta mise ma banaanaa xadiifa laakiin uusan ducooyinna ahayn magacyo jin iyo waxyaalo kaloo la qorqoray uu yahay oo qoorta laysaga laalaadiy waa shirki shirki weyaan taasuu isaguna shirki ku noqonaya tawnada daasa layidhahda iyada duuduub ahaanba isku xaadqaade iyada macnaha waxa weeyaan kulligeed waa wada shirki waay tawnadu waa madiidada baasha yidhahda macnaha ragga iyo haweenkaa laisku jeclaysiiyaa ama haweenayda ayaa faashanayso waa noocdu sixirka kamida taqriiban haweeneydaa waxay ka yar inuu ninku qalbigiisu kasii jeedo markaasay oranaysaa ninka hala jeclaysiiyo ama ma ahee ninkiiba haweeneydii diidan tahayo in la jeclaysiiyu rabaa waxbay marka u farsamaynahayaanoo waxbay u akriyahayaan oo qaabo badan bay sameeyaan mar ul iyo waxbay intay wax ugu akriyaan iyo odhanayaan taabsii tiibuu soo taabsiinaya marna waxay sameynayaan bahay balag yidhaahdaan yay intay xidhaan yay guriga ka laalaabi dhahay ninkii guriga ku wareegidna marka kaba bixi maayo inta badan waxaa sameeya oo loo sameeya haweenka lala qabo haweenka macnaha waxa weeyaan haween kale lala qabo ayaa inta badan loo sameeyaayo ninku si uu haweenaha kuwa kalena u naco iyadana ugu xidmo ayay inta badan u samaystaan macna waxyaalahaas haweenay loo sameeyena macnaha ii sheegto laguba guursaday oo ku ilmo dhashay waxay macnaha waxa weeyaan nin gaaban oo ragga gaagaaban ku jira ayaa soo doonay marka meel dhaantaan isugu nimba jira taqriiban raggii markaan ka dhex arkay ayaa wuxuu ii muuqdani jira marka nin aada u gaaban ragga ninka uguba gaaban ah waa laisi siin waayo la jiri markaa ma rabin habeenkii dambaa haddana dhaanta laysugu yimido ul isagoo watunbuu meesha la yimido ushinbuu taagsiimi jir ninkii ragga ugu gaabnaa ragga wuxuuba ka dheeriya hal baac muqdowda sareeyaaba jir si rasmi maana marka sidii buu sidii buu taqriiban ku guursaday wayna ugu ilmo dhashay marka wax sidaas oo kala waay waa nooc adiga sixirka ka wey maana madiidaa la yidhahda waa la yaqaana can mascuudin radi allahu canhu waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka qisadiisa hore laga fahmaya dadka qaarkii oo laga yaaba inay yidhahdaan waxyaalahaas waa lagu caafimaadaa ayaa jawaabba cabdullahi bn mascuud oo xaaskiisa siiyey yaa iyagana jawaabu ah shaydaanku markuu doonayo inuu ku lumiyo ku baadiyeeyo yani waxa weeyaan ilan tasaruf fara badan buu jidhkeena ku leeyahay waxyaabaha kuugu soo hoos gaban waxaan waxba ka jirin buu kuu akrin waxaan caafimaadaagu caafimaad kaaga dhigi sidaasuu marka doonaya intaad ku rumaysa inaad markaa ku baadiyowdo tilaabo tilaabo marka inuu kuusii hogaansaduu rabaa taa haddaad ka ogolaato shirkiguu kusii gelin wabitaali saasuu kuusii wadanaya marka waxaan waa shaqo shaydaan ka samaynayana shaydaan weyn wuxuun ruuxu ka dareemana waxay u badan tahay uun wax nafsi ah adiga lafahaaga haddaad dadka qaar nafsiyan isaga bukaa jira oo macnaa psycholojiyan bay u bukaan ma aha cudurba hayaba sidaa dadka la yidhahdo ardooyin baa hayo oo kaleeta i qaar jir hayo waa jiraan qaarna macnaha waxa weeyaan nafsiyan bay u bukaa kaa nafsiyanta u buka naftiisa waxay ku tacalluqdaay ku xidhan tahay alala haddii qardhaas lagu dhigi lahaa waabad caafimaadi lahayd intaasay kaga xidhanta haddii marka qardhaastii loo xido oo loo geliyaay naftiisii jirnanayd baa daawuday mooyaane qardhaasan waxba ma keenin laakiin naftiisu meesha marka hore ku xidhay wax saasoo kale sa isaga badantaa mooye iyo wax shaydaanataay wax lagu caafimi ma aha wax caafimaad ka imaanaya ma uu ahaa maxaa yeele haddii caafimaad ka imaanayo sharcigaa inoo sheegi can mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu ui samictu waxaan maqlay rasuul sal lay sl nabigaan maqlay yaquulu leh ina aruqa tufmada iyo akrinta wax laysku akriyo oo laysku tufo waa haddaynan ahayn sharciga wuxuu kusoo arooray waxaan ahayn hadday tahay watamaa'ima iyo qardhaasaha watawlata iyo madiidadu shirkun waa gaalnimo shirki way kulligood rawaxa wariye xadiidkaasi axmed baa wariyey waa abu daawuud ayaa wariyey atamaaim wuxuu loo fasirayaa maxaa tamiimooyinka la yidhahda atamaa'imu tamiimooyinka shay un shay weye oo yucallaqu la xidho cala alawlaadi caruurta loo xidhaa canilcayni ishaa looga xidhaa si ayna ilmaha loo dabanin ayaa loogu xidhaa laakiin muxuu yahay xukunkeedu marka ma banaanya mise ma banaana laakin idaa kaana haddii uu yahay almucallaqu ka la xidhay shaygan ruuxa loo xidhay hadduu yahay min alqur'aani qur'aanka aanka hadduu ka mid yahay wax qur-aanka ka mida ah loogu meesha loogu qorayoo loo xidhay haddii waxa loo xidhay uu qur-aan yahay farahasa waxaa ogolaaday fiihi dhexdiisa bacdu salaf culimadii hore qaar ka mid a ayaa arrintaas saamaxay oo ogolaadayo ka dhigay inay bannaan tahay oo baneeyey macnaha waxa wey saxaabadii qaar ka mida wey saxaabadii qaar ka mida sida cabdullahi bni camr bni caas iyo rag lamida wey iyo caaisha taqriiban hadalka sida laga yar fahmeeyey wa bacduhum qaarkood culimadii hore qaar ka midana lam yurakis muusan banaynin fiihi dhexdiisa wayajcaluhu wuxuuna ka yeelayaa min almanhiyi waxyaalihii layska rabe canhu xaggiisa waxyaalihii laysu diiday inay ka mid tahay ee xadiidku diidahayay ee hadda aan soo marnay taasuu ka mid dhigahayaayo ma banaano yuu leeyahay culimadii salafka qaar ka midana minhum waxaa ka mid a qolyaha diidan ibnu mascuud baa ka mid a radi allahu canhu cabdullahi ibnu mascuud ayaa ka mid ah oo fuqahadii saxaabada ridwaanulahi calayhim ka mid ahaa saas weyaan macnaheedu waxa weeye waxaas laysu xirayo oo qardhaasta lagu samaynayo ama waraaqda lagu qorayo hadduu qur-aan yahay culimadii salafku waa isku khilaafeen hadduusan qur-aan ahayn wardon kama yaal wax muranana kama jiro ma banaana waana say u badan tahay wey say u badan tahay wey yani ama qur-aan iyo waxay isugu daraan qardhaasta iyo magacyo jin ama magacyo jin keliya intayba ku qorayaan laakiin magacyo jin laga waayi maayo say u badan yihiin saas wey macana weliba aadan fahmaynino aadan macnaha waxawy hal xabad magac jinba maxaaba ka garan magaca ibni qaar badan macno lahayn magac jin macnaha ka garan muxuu yahay marka wuxuu haduusan ama macno lahayn ama macno waa leeyahay laakiin qur-aanna maaha ducooyinna ma aha ma banaana taa meel iska dhigya qacan waana laisku waafaqsan yahay oo culimadii salafku waa isku waafaqsanaayeen inaysan taasi banaanayn haddii waxaa la qorayaa uu qur-aan yahay qur-aankii qardhaas ma laga dhigi karaa oo ruuxii ma loo xidhi karaa xanuunsanayay mise looma xidhi karo mas'aladaasay culimadii salafku isku khilaafsanaayeenoo qaar way ogolaadeen oo waxay deliishanayaan qolyaha ogolaanaya cumuumka qawlihi tacaala wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun wa raxma qur-aanka xaggiisa waxaan kasoo dejinaynaa wax caafimaad iyo naxariis ah caafimaad qur-aanku marka waa caafimaad ficlan waana laysku tufi tufid buu kusoo soo arooray mar haddii qur-aanku waa caafimaad la yidhi jidkii caafimaadka loo mareeyey inuu tufitaan yahay iyo inuu qoraal yahay iyo inuu taxriim yahay midna qur-aanku ma kala sheegin mar haddaan la kala sheeginna oo wasiilada laga aamusay way banaan tahay halkaasay mariyeen qolyaha banaynaya waxaa kamid ah cabdillah bni camr bni caas iyo caaisha iyo imaam axmed riwaayo laga warinaya iyo qolyahaas wey way banaynayaan qolyo salafkii kamid ah oo culimadii salafka kamidana ah waa diidan yihiin oo waxay leeyihiin ma banaana waxay u diidan yihiin oy leeyihiin saddex arrimood buu ugu banaana waa ko horta nahyigii xadiidkii hadda aan soo marnay ee ahaa ina alruqa waltamaaima watawlata shirkun tamaaim waa caam caam weeyaanow qardhaaf oo dhan baa soo hoosgeli maxaad ku kala qaadaysaan marka ta qur-aanku ku qoran yahay iyo ta kale waxa kale ku qoran yahay lama kala qaadina im unbuu xadiidku wada yidhiye ninkii yidhaahda tani ma gelayso way ka baxsan tahay qur-aanku ku qoran yahay fa caleyhi bidaliil waa inuu daliil keensado horta cumuumka xadiidka waa loo daliishan waa kow midda labaad waa min baabi sadi zaraa'ic waxaa lagaga hortegayaa waa ka hortag waa gacan hore wey waxaa lagaga hortegayaa haddii la yidhaahdo qur-aankaa qardhaasa laga samaysan karaa oo laysku xidi karaa waxay dadka u jiidi kartaa oy gaadhsiin kartaa qardhaasihii shirkiga ahaa inay samaystaan marka min baabi sadidarac albaabkaba ha loo xidhan albaabkaba ha lasii xidho shaygan sababta u noqon karaa wax xun inuu dhaliyo ha loo diido dadka taasina waxa weyaan waa qaacidada leya sadi daraa'ico a'imada intooda badan ay macnaha ay ictibaarinayaan daliil ahaan bay qaarkood rareen qaarna qaacida waxay dhahan waa qaacida fiqhiya qaarna qaacida usuuliya inay tahay qaarna adilada mukhtalaqu fiiha baa lagu daraama adilada macnaha la isku khilaafsan yahay waxaa saddexaad oo muhimka iyadana haddii ruuxa lagu xiro qur-aankii oo la ihaanaysto oo yani waxa weeyaan la liito oo qadarintiisi iyo qiimayntiisi meel lagaga dhaco ayaa ka dhalanaysa maxaa yeelay caruur baa loo xidhi markaasuu marna ku kaanji marna caliyo iyo macnaha waxa weeyaan wuxuu ku daadini yani canduuf buu kala daali mar wasak buu la dhexgeli hadduu ruux weyn yahayna iskama ilaalin karo musqulo iyo meel xun iyo xilli uusan dahaaro qabin iyo meelahaasuu la dhexgeli layskamana ilaalin karay marka qur-aanka imtihaan lagu sameeyo oo la ihaanaysto oo aan qadarintiisii la marinin meel kaga dhac baa ku jira qur-aanka meel lagaga dhacayo maanaa sidaasi adilada ay daliishanayaan bay ka mid tahay sidaas weeyaan marka yacni waxaa kaleeto oo ku daraya sheekhuibnu cuthaymiin waxaa laga yaabaa buu leeyahy oo ficlan waana mida taalla dadku haddii ay yani ay shay bidca a la yimaadaan shay hadday la yimaadaan aan horay u jirin booska ay bidcada dhigeen sunno ku jirtay bay meesha ka saaraan caadatan basaasa dadkii bidca la yimaada sunno meeshaasi ku habboonayd ayay booska bid booska bidcada dhig sunadii bay ka saareeno bidcaday booskeeda geliyaan sunada waxa weeyaan in qur-aanka laysku tufo haddii la yidhaahdo qardaasto ha la fasaxana qardhaastu waxay buuxinay booskii tufidda tufidiibaa meesha ka bixi haddana waa saas tufidii baa la liiday oo la yaraystay oo lagaba tegay qardhaastaa lagaga kalsooyay marka tii sunnada ahayd ee sharciga kusoo aroortay ee nebigu sameeyey salawatullhi wasalaamu caleyh ayaa la gacanbidixeeyey mid laysku haystana waxoogaa waxa weyaan oo muran ka taagan yahay ma banaantahay mise ma banaanana waxa weyaan kalsooni buuxdaa lagu qabaa marka sunnadii oo laga tegayna iyadana meesha waa ku jirtaa sidaasaadna moodaa inay ixtiyaar ku jirto ixtiyaarka iyo dadaalku waxaad moodaa inuu ku jiro xataa tad qur-aanku u qoran yahay in layska daayo tufidda la isticmaalo in qur-aanka laysku tufo dariiqadaasaa nabiga ka sugan salawatullahi wasalaamu calayh saas weyaan ayb asamaa'ibu qardhaasuhu shayun shay weeye oo yucallaqu la xidhaa cala lawlaadi caruurta la xidhaa loo xidhaayo cala lcayni insha loola xidhaa laakin ida kaana hadduu yahay almucallaqu shayga la xidhay ee ruuxa lagu xidhay min alqur'aani hadduu qur-aanka ka mid yahay farahasa bihi waxaa baneeyey bacdu salafi culimada salafka qaar ka mid a ogolaaday saxaabadii iyo taabiciintii qaar ka mid a ayaa arrinkaa ogolaaday wa bacdum qaarkoodna lam yurakhis fiihi ma uusan ogolaaninoo wuu diiday wayajcaluhu wuxuuna ka dhigayaa qaarkaa didayahay yajcaluhu qadaaftaa qur-aanku ku qoran yahay waxay ka dhigayaan min almanhiyi kii la diiday canhu xaggiisa kii layska reebay ee xadiidku diiday ayay kala mid dhigahayaanoo ku darayaan macnaha minhu waxaa ka mid a qolyaha diidan ibnu mascuud baa ka mid a radi allahu canhu cabdillahi bni mascuud ayaa ka mid ah waxaa ka mid a shoo kale cabdillahi bni cabaas baa ka mid a xudayf baa ka mid a cuqbat bni caamir baa ka mid a rag badan oo taabiciintii ka mid a ah ayaa macnaha ku jiro oo ay u badan yihiin ardadii cabdulahi ibn cabdullahi ibn mascuud yani waxa weye raggaasoo dhan ayaa diidan in la yidhaahdo waa xaaraam marka oo ma banaana xataa hadduu qur-aan ku qoran yahay in la xidho waxoogaa sheekh ibnu cuthaymiin waa ka gaabsaday wuxuu yihi taxriiminteedu waa yaro adagta laakiin markay ugu yar tahay karaahiye wey in la daayo ayaa fiican diiniyan laakiin ma jazmin karo xaaraam wey ma dhihi karo saasuu isagu gaadhay laakiin markii adilada fadiya waxaad moodaa inay raajix tahay in layska daayo sidaa uu sheekhuba tilmaamayo ama ixtiyaad badaalu oo dadaal ahaan ruuxu diintiisa inuu macnaha ka dadaalo wixii dhib u geysanaya iyo wixii xumaan lagu sheeqo inuu ka cararo ama dadaal ahaan bay macnaha raajix u tahay in laysaga daayo ama adilada kutusaysa in layska daayo ayaa raajix oo ka xoog badan adilada kale saas wey marka haddii se qur-aanku ku qoran yahay keliyata laysku xidhi lahaa waxbayba ahaan lahay weliba waxay leeyihin qolyaha bandaynaya laftoodu shardi waxay uga dhigayaan waa in uu qur-aankaas la qoray ee qardhaafta laga dhigtay waa inuu ilaashan oo xurmadii qur-aanka iyo ixtiraamkiisii aan meel lagaga dhicin taasina waa adagta aad bay u adagtay qardhaaf la dhigay oo ama ilma lagu xidhay ama ruuxba lagu xidhay ayaa qur-aanka ku yaalla la ilaalini waa masale fog waay aad bay baciid u tahay marka warka gabagabadiisa laiska daayo wruqa tamaaimtii garanay wruqa ruqyadu waxa weyaan iyaduna hiya iyado allatii midda wey tusamaa lagu magacaabo alcazaaim cazaaim baa la yidhahda yani dadka hadda saa u yaqaan dadkiiba dadka waxay u yaqaanaan cazaaim waa jamcu caziima caziimadana waxaa la yidhahdaa bimacna alqiraa akrintaa la yidhah laga wadaa macna in shay laysku akriyo laysku tufo taasaa la yidhahdaa bule macnaha caziimana waa la yidhahdaa ruqyana waa la yidhahda wa khasa minhu daliilku wakhasa minhu wuxuu kasoo reebay addaliilu daliilku wuxuu kasoo reebay oo uu baneeyey maa khalaa wixii ka maran min ashirki shirki wixii ka maran yani ilan xadiidku wuxuu camimay xadiidkan hadda aan soo marnay wuxuu isku wada xaabqaaday tufidoo dhan maxaa yeelay ina aruqaa asha ku jirta cumuum faa'iideynayso tufidoo dhan baa halkaa wada gashay daliil kale iyo adilo kalea marka waxay kasoo reebtay xaaraamnimada waxay kasoo saartay oo banaynaysaa tufidu hadday ayna shirki ku jirin oo waxyaala shirkiyaada ayna ku jirinoo ay tahay maalan ay qur-aan tahay ay ducooyin tahay tufida noocaas oo kale a ah, adilo ayaa kutusaysa raasa bihi waa wuu baneeyey daliilkaasi raasa bihi wuu baneeyey lah sal lay sl nabigu wuxuu baneeyey yani tufidii min alcayni isha in layskaga tufo wlxumati iyo macnaha qaniyada ayuu baneeyey buu leeyahy marka tufida in ay banaan tahay waa ijmaac sida uu leeyahay siyuuqi adilla aad fara badan baana kutusaysa jalaaldiin siyuuqi laakiin wuxuu leeyahy saddex shardi bay ku banaan banaantah saddex shardi shardiga koowaad waxa weeye waa in shayga laysku tufayo uu yahay ilaahay magac hadalkiisa oo qur-aanka magacyihiisa iyo tilmaamihiisa iyo ducooyinka nabiga ka soo arooray salawatullahi waslaamu calaykum ayib shardi waa kaas shardiga labaadi waxa weeye wuxuu leeyahay waa in uu yahay luqada carabiga wax macnihiisa la garanayana waa inuu yahay luqada carabiga ah waa inuu yahay buu leeyahay oo macnaha waxaa ka muuqata inaan luqo kaleeto laisku tufi karin saasuu jalaaludiin suyuui suyuuqi leeyahay sidoo kaleeto waxaa sheegay isaguna islaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay ruuxu inuu ku ducaystaba xataa lafihiisa waxaan carabi ahayn waa makruuh buu leeyahay waa karaahiyo waa laga ducay hadduu carabiga yaqaano hadduusan carabiga aqoonin wuu iska ducaysan fi khariji sala salaada gudaheeda un baa la ogoleen waxaan carabi ahayn in lagu ducaysan lakin waxay ka baxsan hadduusan ruuxu carabi aqoonin uu iskaga ducaysan wuu ku ducaysan laakiin ruux hadduu carabi yaqaano luqad kalena yaqaano carabiga inuu ku ducaystaa la doonaya macana marka waa inay carabi tahayna waa shardiga labaad buu leeyahy shardiga saddexaadi waxa weeye waa inuusan ruuxu ictiqaadinin tufidan lagu tufayo inay lafaheedu caafimaadka wadato oo sabab weeyaan waxani isaga laftiisaad caafimaad ka helaysaa waa inuusan rumaysnayn sabab uun ilaha ilaahay baa caafimaadka bixiya laakiin ilaahay sabab buu kaaga dhigi karaayo inuu kugu caafiyaa laga yaabaa hadduu ilaahay uusan dooninaa ku caafimaadana ku caafimaadi maysid saas waa inuu ruuxu rumaysan yahayo usan shaygan qalbigiisa ku xidhin boqol kiiba boqol saas shardiga saddexaad kaa weyaan saddexaad jalaaludiin siyuuqi wuxuu leeyahay waa banaan tahay tufmadu ijmaacan culimadao dhan baa isla ogol bule ayib marka hadalka sheekha waxaa ka muuqata mualifka kitaabka iska leh waxaa ka muuqata tufmada in isha iyo qaniyada keliyata in layskaga tufa mooyaane aynan banaanayn saasa hadalkiisa ka muuqata meelo badan waan kusoo marnay horena waa naga usoo maqna wuxuu yihi rahasa fihi rasul lah sal lay slam min alcayni wlxuma cudurada kale inaan laskaga tafikarin baad mooda hadalkiisa inay ka muuqato laakiin sida raajixa waxa weye haddii hadalka sheekhu saas yahay aan ka fahanay sida raajixa khaas kuma ah labadaa cudur keliya cudurada oo dhan baa laskaga tufi karaayo bal cudur la-aan buu ruuxu isku tufi karaa waa kii nabigu sal lay waslam habeenkii markuu seexanayo intuu gacanta ku afriyo oo ku afrbo ku tufo sixi jiray salawatullahi waslamu caleyh cudur la-aan baa laysku masixi karaa cudur oo dhan baa laskaga masixi kara maana oo waa banaan tahay labadaa keliyeeta khaas kuma aha saan horayba usoo sheegnay bal waxaanu soo marnayba nabigu sal lla alay waslam cali bn abi aalib oo bukoor ahay soo indhaha ka xanuunsanaya soo muusan kaga tufin anaga xadiid kusoo marnay marka labadan cudur khaas kuma aha maana waruqa tufmooyinku waxa weeye hiya iyado allatii midda way tusamaa lagu magacaabo alcazaa-im baa la yidhahdaa waa isku macno wakasa oo xadiidku waa diiday masaajkaa loo wada diiday xadiidku u wada diiday bay u wada diidantao ma banaana miyaa kulligeed mise qaar baa laga soo reebi may qaar baa laga soo reebi wakhasa wuxuu ka soo reebay minhu xaggiisa addaliilu daliilku wuxuu ka soo reebay adilo kale oon xadiidkan ahayn baa waxay ka soo reebtay maa khalaa wixii ka maran min ashirki shirki wixii ka maran waxaa shirki ku jirin oo tufmo ah adilo kalea kutusaysa inay banaanta raasa nabigu waa ruqsayay fiihi dhexdii raasa wuu baneeyey fiihi tufmada dhexeeda rasul lah sal lay waslam nebigu waa baneeyey min alcayni isha in layskaga tufo walxummati iyo qaniyada labadaba eyrkoodna waa laskaga tufi karaa wtawnatu tawnadiina shayun shay weye oo yasmacuunahu ay samayn jireen jaahiliyadii yazcumuuna ay sheeganayaan anahum iyo anahu shaygaas ay samaynayaan yuxabibu inuu jeclaysiinayo almar'ata haweeneyda ilaa zawjiha ninkeeda inuu jeclaysiinayo warajula ninkana inuu jeclaysiinayo ilaa imraatihi xaaskiisa waa waxay doobdoobi jireen oo sasamayn jireenoo ay rumaysnaayeen inuu ninka iyo xaaskiisa isjeclaysiin ama ninkiibaa lasoo jiidahaya oo car ah ama iyadiibaa car ahoo qalbigeeda lasoo jiidahaya labadaaba way u samayn jireen macna wacan cabdillahi bni cukaymin marfuucan soomaalida caadaadkeedu waxyaala cajiib waay yani waxay u dhow dahaa caadaadkii jaahiliyadii carbeed carabtii intaan islaamka kusoo degin jahiliyaadkoodii wax badan oo kamid a soomaalida aada bay isu shabahaan dhaqanka reer baadiyahan ka wada maaa magaalka maa reer baadiyaha dhaqankooda aada bay isu shabahaan meelo fara badan markaad ka muqaaranayso waad isu keeni maa can cabdillahi bni cukaymin marfuucan isagoo xadiidka la kor yeelayo nabiga la gaadsiinayo sal lay wasalam waxaa cabdillahi laga warinaya nabigu inuu yihi man tacallaqa ruuxii xidha ruuxii isku xidha shay-an wuxuun wukila ilayhi waa loo tala saaray rawahu axmed baa wariy xadiidka watirmidi waa xadiid xasan ah yani waynu soo marnay ciddii shay isku xidhoo qalbigiisa ku xidha ama jidkiisaba ku xidhoo wax ka doonaya ama dhib inuu yani wax ka samata bixiyo ka doonaya ama dheef ka rajeynaya wuxuu dooni waxaasib ha noqdo waa loo tala saaran wukila ilayhi waxaa laga wadaa waa loo dayn bal asagaa lagu fiirino wuxuu ka doonayay ilaahay u gudi maayo waxbana ilaahay subxaana watacaala uga qaban maaye waxa uu isku xidhay baa loo day wey maana oo lagu fiirin loona loona tala saaranay saas wey maana shaygaasi marka wuxuu doona ha noqdo shay-an baa macnaha waxa wey waa nakira fi siyaaqi shardi baa la yidhahda man tacallaqa ciddii macnaha waxa weyaan isku xidha oo qalbigiisa ku xidha shay-an wuxuun wukila ilayhi shaygaasaa loo tala saarano bal inuu wax u tarayo in kaleeto shaygaasuu ilaahay u dayay subxaana wa tacala xogaa axmed baa wariyey xadiidka wa tirmidi yacni maxaa yeelay shaygu haddii uu sabab yahay sharci ana qalbiga oo lagu xidhaayo waxaa ka fiican inaad ilahay qalbi ku xidho subxana wa tacaala hadduusan sabab sharciga ahaynna oo sabab sharcigu oo waxan inuu sabab u noqon karo uu sheegay hadduusan ahaynna hade kaasi kumaba jiro maxaa yeele asbaabti sidoodaba asbaabta waxaa la yidhahdaa waa waxyaalaha lagu gaadho ujeedadaada caafimaad baad doonaysaa daawaad qaadate waa sabab ilmaad doonaysaa islaam baad guursatood u galmootay waa sabab xoolaad doonaysaa suuqaad gasho waad orday waa sabab asbaabta taasaa la yidhahda marka asbaabta haddii uu ruuxu boqol kiiba boqol rumeeyo orodkiisan iyo sababkan uu la imaanayo inuu wax ku helayo oo isagu wax siinayo cid ka shishayso oo sababkan maamulaysana inay uusan rumayninba oo sababkan unu isku xidho taasi waa gaalnimo wey waa shirki akbar wey islaamnimada lagaga baxa taas tayib ruuxi wuu rumaysan yahay sababkan inuu ilaahay subxaana watacaala inuu wax ka dhaliyo mooya inuusan waxba dhalinayn laakiin markaa uu sababka samaynaya uu la imaanayo qalbigiisa ilahay waa ka maranyahay subxana wa tacala waa ka maqan yahay sababkan unbuu dawan joogaa qalbigiisu waa halmaansan yahay sababkan kalaatuu ku tacalluqay oo ku xidhaya guud ahaan iyo duuduub ahaan sabab yani tawxiidka ayay ku tahay dhaawac kamaalu tawxiid ila tawxiidku dhamaystir buu leeyahy ayay dhaawac ku tahay oo ay wax u dhamaysaa laakiin tawxiidkii ma wada baabi'inayso ayib ta ugu fiican waxa weeye ee la doonayo ruuxu sababkii hala yimaado oo sababkoo laga tagaayo sharciga khilaafsanta sababkii la imow soomka markaad la imaanaysana qalbigaaga sababka intaad ka saarto ilahi ku xidh subxaana wa tacaala saas wey saa markaad samayso waxa weeyaan tawxiidkaaga mana baabi'inayo waxbana uma dhimayo bal waa asbaabtii sharcigu faray in lala yimaado qalbiguna ilahi buu ku xidhaya subxana wa tacala oo boqol kiiba boqol markaad ordayso od shaqaysanayso suuqa ku jirto orodkaagan qaata hadduusan ilahi waxba ka dhalinin inaadan waxba ku helin baad rumaysanta qalbigaaga saasaa ku jirta haddii islaantan aad guursateed guriga u dhisatay u galmootay hadduusan ilaahay ilama kaa siinin inaadan waxba keenin baad rumaysanta saas wey qalbigaaga saasaa ku jirto ka buuxda haddii macnaha waxa wey asbaabta asaa ula timaado qalbigaaga inuu ilahay ku xireeyo subxaana watacaala sidii la rabayo marka samaysayo waa kii nabigu dhihi jiray sal alay slam acqidha watawakal cala allah neefka intaad dabarto markaa kadibna ilaahay tala saaro subxaana watacaala dabar la-aan intaad ka timaado neefkaaga duurka kusii daysa iyo hayjada inaad tidhahdo ilaahay baan tala saaran sababkiina aad ka tagtahay waa qadxi waay ma banaana arrin la rabo maaha maxaa yeele tawakul baa tawakul lama yidhaha in aad intaad dabarto aad tidhaahdo dabarkaasi hadduu uusan wax ii qabanin oo uusan wax ii tarin oo neefkaasi dabarka ka fakadaay bas wey oo isaga un aad isku xidhana waxa wey iyaduna tawxiidka kamaalkiisiiba wax u dhimi haddii laakiin aada dabarkiina u samaysato ilahayna qalbigaaga ku xidho subxaana watacaala wixii ilahay meesha uu ka damco unbaa fiirgeliya taas way midda la doonaya marka acqilhaa watawakal cala allah sababka la imow ilahayna arrinta middaa subxaana watacala oo ku kalsoonowo qalbigaaga wax ku xidhnaado warawa axmed wuxuu wariyey axmed imaam axmed wuxuu wariyey can ruwayfic wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu lah sal lay sl nabigu wuxuu igu yihi yaa ruwayficu ruwayficow lacalla waxaa laga yaabaa alxayaatu noloshu satatuulu inay kula dheeraan doonto bika adig waxaad mudan tahay oo laga yaabaa inay noloshu kula dheeraato ee fa akhbir innaasa dadka waxaad u sheegtaa ana man caqada ruuxii xidha lixyatahu garhkiisa ruuxii xidha aw amase taqallada ama qoor gashada ama xoolihiisa u qoorgeliya wataran xarig qaanso amamase istanja ama ku istinjooda birajiicin birajiici daabatin yani xoolo saaladood aw cadmin ama laf ku istijaysta fa ina muxamadan nabi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh waxaad u sheegtaa beriiun minhu inuu beri ka yahay inuu nabi maxamed beri ka yahay uusan ku jirin jidkiisiina uusan haynin waxaana uusan la wadaagin la waafaqsanayn gaadhsii buu ku yidhi nabigu salawatullah waslamu calayh xadiidka ruwayfac laba masalan waa xadiid saxiix waxa uu nabigu sal alay slam ku yiri ruwayfi wuxuu ku yiri aw waxaa laga yaabaa inaad nolosha kula dheeraato macnaa nolosha kula dheeraato waxaa laga yaabaa inaad muddo noolaato aadan durbo geeriroonin oo ilaahay cimri dheer ku siiyo ayaa laga yaabaa ee dadka waxaad igaga gaadhsiisaa bu nabigu sal ly slam oo dadka u sheegtaa arrimahan dhowrka ah midda koowaad waxa weeye ninkii garhkiisa guntaa nabi maxamed salawatullahi wasalaamu aleyh beri buu ka yahay garhka guntaa wax hadda la sameeya maan malinaya carabtu jaahiliyadoodii intaan islaamka aan ilaahay subxaana wa watacaala usoo dejinin garhka way sii dayn jireen islaamku markuu yimidna arrintaa iyada awuu booriyey in garka aan la xirin oo la sii daayo sidaasa macnaha waxa wey sunnada nabiga sal la alay wasalam oo axaadiista nabigu aada ugu booriyey maxaa yeelay yahuud iyo nasaaro iyo gaala lagu khilaafayo arrinkaasa ku khilaafa buu nabigu uri sal lay slam garhka markay sii daayaan yay marka garhka kor u xidhi jireen intay macnaha timaha laabaan yay kor u laali jireen ayib maxay uga dallaayeen markay garka xidhayaan ujeeddooyin dhowraba waa ka lahayen waxay u samayn jireen horta ninku markuu xoogaa isla weynan iyo qab iyo kiil uu ku jiro garhkuu laaban jiray timaha garka ayuu kor u laabi jiray taasi astaab bay u ahayd oo kibraanimiintaa samayn jireen waxaa kaleetoy u samayn jireen markuu garku aada u quruxsan yahay oo ninku intuu sii daayo uu garku si fiican gar isugu jooga u yahay amaa lagu dabtaa oo il ili kugu dhacdaa daraaddeedna garhka lagu laabi jireen garhka laab macnaha tinta laabo si aan lagu dhabanin taa way u yeeli jireen arrimahaasoo dhan iyo wixii lamidaba ninkii garhka laabo oo timaha garhka kor u laabaan nabi maxamed beri inuu ka yahay ha loo sheegay buu nabigu salawatulli waslamu aleyh saas way maana yani in lasii daaya la rabaa waa sida hadda sameeyaan kuwan oo siik ah soo siik maaha ee timaha caabuda singa singa kuwa kuwa timaha caabuda hadda waa dadkiisa macna waxa weeyaan tigihii korona waa laalaabaya kuwan kadatana intuu xirxiro garhka ayuu macnaha waa kor u laabaya waxbay marinayaan marka jidkaa lagu dhajinaya dad laalaado mabalhaba timo laalaada male qaabkaasoo kale wato man in waa laga yaabaa dad muslimiin oo yani iyaga iskaga iskaga dayanahayo oo samaynaya in la helo maxaa yeele muslimiintu maanta waxay iska noqdeen yani sidii arig goosan oo kale ariga goosankaa somaala weelku markuu ku dhexdhaco riba dhinac bay u fiijino riba dhinac bay u carar nin walba waxa weeyaan qoladii u tegay iyo qoladii dariska la aha unbuu dhaqanku kusoo arkay iyo mabaadiduu kusoo arkay unbuu wax kala imaani saas wy maana inagu weliba haasatan soomaalida lawayra asturaan intii hadda ka horeysay laakiin boqolka mabda ee hadda laysula imaan doona boqolka dhaqan ee kala gedisan baa la yaabana marka yani garka laabitaankiisa ma banaana saasuu nabigu sal ly slam dadka ha sheegay arrinta labaadi waxa weeye ee nabigu uu yidhi hagga gaadsii dadka iga gaadsi ninkii qaansada xadhigeeda isagana qoorta ku xidha ama xoolihiisa qoorta ugu xidha asagana inuu beri ku yahay waataan soo marnayo geelay u xidhi jireen ayagoo isha kaga ilaalinaya masalada saddexaadi waxa weeye ninkii ku istijaysta saalada saalada xoolaha ama yani xataa ugaada iyo yani waxyaalaha saaladooda ciddii ku ku istijaysata ama lab ku istijaysta lab ku istijaysata nabigu inuu beri ka yahay salawatullai wasalaamu caleyhi usheeg istijadaas macnaa waxa weya waa tii dhagaxa la isticmaali jiray wey biyaha aan ahayn marka waxaa loo diiday in saalada lagu istijeysto ama lafaha lagu istijeysto nabigu waa sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh oo wuxuu ku sheegay lafuhu waxay cunto u yihiin walaaladiina jinka ah markaynu lafta inta hilib ka dhamaysana iska tuurno yani khalqi ilaahay bay cunto u yihiin oo dheef u yihiin marka ha ka wasakayne maxaad oo kaadid iyo saxarada isaga tiri taas waa mid saalada xooluhuna waxay iyadana cunto u tahay jinka xoolihiisa saas waa riwaayad calafkii wey waxay calfan lahayeen ama ma ahee culimada qaar baa waxay leeyihiin waa nijaaso oo nijaaso daraaddeed baa loo diidan yahay in loogu istijaysto oo nabigu sal lla alay wasalam waa kii cabdillahi bin mascuud markuu yani waxa weeyaan isagoo kaajay uu yihi iikee waxaan ku istijaysto wuxuu u keenay laba dhagax iyo hal saalaa saaladii intuu tuuro labadeeda wax ku jeestay bui dhagax kale ii raadi saasuu nabigu ku yuri salawatullah waslamu caleyh marka ma banaana intaasoo dhan marka inay sharciga nabiga khilaafsan tahay salawatullahi wasalaamu caleyh dadka ha loo sheego buu nabigu yuri sal lla alay waslam ha la gaarsiiyo warawa axmed maxalushaahidka xadiidkeenu marka waxa weeye aw taqallada wataran man caqada lixyatahu aw taqallada wataran labada arrimoodba ama dhib baa lagaga magangelaya ama dheef baa lagu raadsanaya saas wy maanaa il iyo waxbaa la ilaalinaya ma banaan marka warawa axmed wuxuu axmed wariyey can ruwayfi qaala wuxuu qaala li rasul lah sal sl nabigu wuxuu ugu yidhi yaa ruwayficu ruwayficow lacalla waxaa laga yaabaa aad mudanta alxayaatu noloshiisa tatuulu inay kula dheeraan doonto bika adiga inay inaad noolaan doonto muddo dheer bay u badan tahay ee fa akbir innaasa dadka waxaad u sheegtaa ana man caqada ruuxii xidha lixyatahu timaha garhkiisa ruuxii kor u xidhaayay aw taqallada ama qoor geliya oo xoolaha iyo geela u qoor geliya wataran xadhiggii qaansada ee wax laga raadin jiray aw amase istanjaa ama ku istinjooda birajiici daabatin neef saaladii aw casmin ama laf ku istinjoodaay intaa mid ka mida ruuxii sameeya waxaad u sheegtaa fa ina muxammedan muxamed beriiun beri buu ka yahay minhu isaga beri baan ka macnaha kuma waafaqsani waa kuma waafaqsaniyo jidkii nabiga sal lay slam bay khilaafeeno sunadiisii iyo hadyigii nabiga ay gara mareen salawatullah waslamu aleyh saas w waan saciid ibni jubayrin saciid ibni jubayr waxaa laga yaaba waxaa laga warinaya wacan saciid ibni jubayrin waxaa laga warinaya qaala wuxuu yihi man qataca ruux gooya tamiimatan qarbaas ruux gooya min insaanin ruux ciddii ka jira qarbaas kaana wuxuu ahaanayaa ka cidli raqabatin qoor xoraytood kale siduu isagoo qoor xorooday oo kale ayuu ajirkiisa la mid yahay macnaha naf addoon ahayd intaad soo iibisood xoolo badan ka bixiso inaad addoonnimadii ka saarto iyo waxaa isku mid ah ilmo qardhaaf qaba intaad qardhaaftii ka goyso inaad ka tuurto isku ajri weyaan buu leeyahy saciid ibnu jubayr wuxuu ka mid yahay cabdullahi ibnu cabbaas ardadiisi buu ka mid yahay cabdullahi ibnu cabbaasna waxaan soo sheegnay inuu qabay inaysan banaaneyn qardhaaftu inaysan banaaneyn soo maa marka ardadiisii waay bal waa raggii ardadiisa raggii ugu cilmi badnaa wey maana waa ninkii uu dili jiray xajaaj ibnu yuusuf kadibna galaaftay markuu dilay ayuu habaaray oo yihi ilaahu ruux dambe oo muslim ah sabab xajaaj ha uga dhigin xajaaj dhowr beri buu noolaa shimbirkii dulduul badan mar bay adligaa ku dhacdasoo tiraahda saciid ibnu jubayrin baa ninkaas macnaha waxay sahayday oo ilaahi subxaana wa tacala uu ducadiisa u aqbalay marka min aada qiimo badan wuxuu kamid ahaa taabiciintii buu ahaa wuxuu yihi marka ninkii gooya tamiimo waxaa laleeyahay marka xadiidkani xadiidkani yani ra'yi saciid ibnu jubayr ra'yigiisa kama soo geli karo shay ijtihaad lagu odhan kara ma aha maxaa yeele ajri maxduuda lagu sheegaya ajri maxduuda haddii xadiidka ay kusoo aroortana saxaabaduna ma odhan karaan iskama odhan karaan taabiciintuna iskama odhan karaan ayib haddii la yidhahdo marka xadiidkani kama soo guli karo ijtihaadkiisa waa taabici iyo saxaabi ma ah taabicigu hadduu marka yidhaahdo wax saas oo kale waa mursal waa xadiid mursal a la dhihi karaayo min anwaac axaadiista daciifka ah noocyada kamida wey maana sida loo badan yahay xadiidka mursalka waa daciif can saciid ibni jubayrin qaala wuxuu yihi man qataca ruuxii gooya tamiimatan waxay iskaga mid yihin baa laleeyahay oo laisugu shabahaya ruuxa markaad qarbaad ka goysaayo yani sidii adiga oo qoortiisa naar ka xorey o kalea ka oo maxaa yeele waxankaadaas uu qabe ee shirkiyaadku ku yaalay ee gaalnimada qalbigiisu ku xiran yahay waxaa laga yaabaa hadduu ku geeriyooda inay naar ugu sabab noqoto markaad ka goysay inaad naar qoortiisu ka xorowdo ayaa sabab ugu noqoto idan aljazaau min jinsi alcamal mar haddaad qoor naar ka xoraysay adigana qoortaada yani waxaad ka dhigan tahay sidii adiga oo qoor xoreeyey oo kale macna sida adig qor adoon xoreeyey ay kale ka man qataca ruuxii gooya tamiimatan qardhaaf min insaanin ruux ruuxii ka gooya kaana wuxuu ahaanayaa arinkaasi ka cidli raqabatin qoor xoraynteed ayuu macnaha la ajir yahay yulamyama cidliga bimacna mitli waay yani ka mitli raqabatin qoor oo kale wey ka mitli cidqi raqaba wey qoor xoraynteed oo kale uu la mid yahay ruux waxaa wariya xadiidkaas wakiic baa wariya wakiic ibnu jaraax walahu waxaa usugnaaday sheekh shaafici waay walahu waxaa usugnaaday can ibrahim wakiic waxaa usugnaaday wy oo ibraahim uu ka warinaya inuu yihi kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna ibraahim naqaci wey wuxuu yihi ibraahim kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna kuwa neceb oo naca atamaa'ima qardhaasaha kullahaa dhammaantood min alqur'aani ama qur'aan ha ka ahaaday wagayri lqur'aani iyo qur-aanka qaybkiiba ibrahim waa ibraahim ibni yaziidin naqaci waa nin kuufi ah oo oh, fuqahadii reer kuufan raggii ugu cilmi badnaa buu ku jiraa waana ardadii cabdillahi bn mascuud waay cabdillahi bni mascuudna raggii diidanaa sooma raggii diidanaayo qardhaaf marka ardadiisii nin kamid mida wey ibraahim nakaci ibraahim nakaci marka wuxuu leeyahay saxaabadii nabigu sal alay wasalam waxay ahaa waxaan ka wada kaanuu wuxuu ka wadaa raggii ardada u ahaa cabdillahi bni mascuud kama wado saxaabadii nabiga sal alay waslam kaanuu waxay ahaayeen cabdullaahi ibni mascuud ardadiisii iyo raggii u ahaa macnaha wax ka baran jiray yakrahuuna kuwa neceb bay ahaayeen asamaaima qardaasaha kullahaa dhammaanteed qar'aas oo dhan way necbaayeenoo maydan jeclayn min alqur'aani ama qur-aan ha ka ahaato wa kayr qur qur-aan haddii lagu qoray iyo haddii qur-aan keyrkii waxaana lagu qorayba intaba way diidi jireen cabdullahi ibni mascuud raggiisii macnaha iyo ardadiisii saas iskama harimaanaysa marka kaanuuda haddaad tidhaahdo waa ardadii cabdullahi mascuud iyo iskama hor imaanayso khilaafkii aan soo sheegnay khilaafkii aan soo sheegnay saxaabadu inay isku khilaafsan yihiin maxaa yeelay saxaabadu way isku khilaafsanayeen cabdullahi mascuudna wuxuu qabay inaysan banaanayn cabdullahi mascuud ardadiisii ayaa la qabtay inaysan banaanayn maxaayle sheekhoodii buu ahaa radi allahu canhu wa arda fiihi waxaa ku jira baabkana masaa'ilu masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxa wey tafsir ruqa tufida oo la fasiro wasamaai iyo qarbaasa qarbaastoo la fasiro maxaa laga wadaa qarbaas maxay say xukunkeeda tahay wanagi soo marnay waa la kala qaadaya waa wax carurta lagu xiro kusoo fasiray xukunkeedana uu sheegay ruqyada iyo tufidana iyadana waa tii uu soo faahfaahiyey oo iyadana uu soo qeexay athaaniyatu masalada labaad waxa wey tafsiru atawla atawla baashaas iyadana madiidada fasirkeeda iyadana waa soo baranay athaalithatu masalada saddexaadi waxa weeye ana hadihi halaaa saddexdaas kullahaa dhammaanteedba min ashirki shirkigay ka mid tahay min gayri istisnaa ayagoon lasoo kala reebin ayagoon la kala qaadin oo la kala faahfaahin saddexdooduba inay shirkiga ka mid yihin buu xadiidku sheegay ayib ma saasaa marka ma sidaa xadiidku u sheegay bay kulligood shirka u wadayin mise waa la kala qaadi ma waa la kala qaadi gadaalna mu ka sheegi oo in ay axaadiis kaliya adillo kale tufidda wax ka soo reebeen oo baneeyeen qaarkeed ayuu sheegi waxaa kale uu sheegi qardhaastu hadday qur-aan ku qoran tahayna inay salafka qaar ka mida ah ogolaadeenna dibbuu ka sheegi laakiin xadiidku muu wada duuduubayo kulligood shirki buu ka dhigay ina aruqa waltamaa'ima waltuulata shirkun buu adigu ha kala qaadqaad isku duuduubka yuu u sheegay laakiin qaar baa laga soo rabiyay adilo kale loo hayaa saas wey ana aruqyata alraabicatu masalada afraad waxa weye marka shirkiga uu leeyahy kulluha min ashirki ma shirkigii abarka ahaa baa mise waa shirkigii asqarka ah ma kii yaraabaa mise waa kii weyna ay wax badan baynu soo sheegnay a asqarki a sax wey labadaba inay noqotaa lagayab ruux haddii uu boqol kiiba boqol qalbigiisa ku xidhana oo uu rumaysan yahay iyadu ina wax tari wax ka sarreeyana uusan jirin oo iyadaa uu wax laga helin lafaheedana waa shirkigii weynaa wey haddii uu rumaysan yahay inay un wasiilo iyo sabab uun tahayna waa shirkigii yaraawe maxaa yeele sabab sharcigu kama dhigin saas wy maana ayib alraabicatu masalada afraad waxa wey ana aruqyata tufitaan bilkalaami alxaqi hadal xaqa oo laysku tufo min alcayni ishana layskaga tufo walxumati iyo baashan la yidhahdo qaniyada laysa ma ahaanin min dalika shirkiga kamid maaha haddii tufidu ay tahay qaniyo iyo in layskaga tufayo waxa laysku tufayana uu hadal xaqa yahay qur-aanka iyo ducooyina ayadu kuma jirto shirkigaaso waa laga soo reebayaa saasuu leeyay waa inagi iyadana soo tacliiqino waxaan idhi dabawadka uu sheekh ku dabawado tufidda isha iyo iyo qaniyada keliyeeda saas ma aha cuduro kaloo fara badan baa axaadiista nabiga kutumi salawatullah waslamu caleyh alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye ana tamiimata qardaas idaa kaanat hadday tahay min alqur'aani qur-aanka haddii ay ka taha ka ahaatay hadday qur-aan ka ahaato qur-aan meesha uu ku qoran yahay faqad ikhtalafa alculamaau culimadii way isku khilaafeen hal hiya iyadu taa qur-aanku ku qoran yahay min dalika ma shirkigaasay ka mid tahay am la mise ka mid ma ah taasay isku khilaafeeno qolaba si tii waynagi soo marnay khilaafkooda asaadisatu masalada lixaad waxay soo jeeda sheekha laftiisa waa jasmiin keli waay sheekha laftiisu qardhaasta qur-aanku ku qoran yahay uu ka gaabsaday ibnu cubaymina saas uga gaabsaday yani waa masalo mar hadday culimada salafku isku khilaafaan oo saxaabada khaasatan ah yani meel la-aan ma yaalaan meel la-aan maaho daliil la-aan maaha laakin adiladooda in la kala rajaxay u baahan tahay ninkii markaa mustawaha gaarsiisan wey asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye ana tacliiqa alawtaar yani xadkaha qaansada oo la xidho cala dawaabi xoolaha lagu xidhaayo cani lcayni ishana looga xidho min dalika shirkigaa inay ka mid tahay yani iyaga keliya maya wax alla wixii isha laga xidhoo dhan ee sharcigu fasixin waa noocaas wey macana asaabicatu masalada toddobaad waxa wey alwaciidu goodi ashadiidu oo daran loo goodinayo calaa man cid ayaa loo hanjabi oo loo goodi tacallaqa xidhay wataran isku xidhay wataran yani xarig qaanso ruuxi xarig qaanso intuu neefkiisa ku xidho ama isaguba xidho haddana qalbigiisa ku xidhaayo goodi adag iyo hanjabaad badan baa loo soo jeediyey athaaminatu masalada sideed waxa weye fadlu hawaabi man cid abaalkiisa fadligiisa yani abaalgudkuu leeyahay siduu u badan yahay ciddaasoo qadaca goysay tamiimatan qarbaas min insaanin insaan ka goyso ruuxii qardaas ruux ka gooyay ajriga iyo abaalgudka uu leeyahay fadligiisana meeshaa lagu sheegay oo inagii soo marnay ka cidli raqaba qoor xodhaynteedoo kaleeto ayuu macnaha la ajri yahay saas wey ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye ana kalaama ibrahima ibraahim nakaci hadalkiisii uu lahaa kaanuu yakrahuun hadalkaasi laa yukhaalifu ma dabamarsano oo ma khilaafsana maa taqadama wixii inoo soo hormaray oo min alikhtilaafi iskhilaafiddii salafka ah iskhilaafitay salafku isku khilaafsanaayeen mas'alada iyo hadalka nakaci ee uu yihi kaanuu kulligoodba macnaha sidaas ilan kaanuuda waxaa laga fahmaya kulligood kaanuu waxay ahaayeen iyagoo dhan baa laga saameeya iyagoo dhan yuu ku wadaa marka ma saxaabadiibuu ku wadaa oo haddii saxaabaduu ku wadaa la dhihi lahaa waxaa iska hor imaan lahaa khilaafkaan sheegnay iyo kaanuuduba iska hor imaan lahaa maxaa yeelay kaanuuduna inay isku waafaqsanaayeen bay sheegi khilaafna waan sheegnay inay iska hor imaanaysaa ka dhaal meesha laakiin hadalka nakaci saxaabadii kuma saabsanee wuxuu ku saabsan yahay ardadii cabdullahi bin mascuud yani khilaafkaan soo sheegnayna waa khilaafkii saxaabada wey saa daraadeed hadalku iskama hor imaanay wey maana iyo khilaafkaan sheegnay ana kalaama ibraahima ibraahim hadalkiisu laa yukhaalifu ma dabamarsano oo ma khilaafsana maa taqadama wixii noo soo hormaro min alikhtilaafi iskhilaafkii salafka ay masale isku khilaafsanaayen maxaa yeele liana muraadahu ibraahim ujeedadiisu waxa weeye asxaaba cabdillahi cabdillahi mascuud raggiisiibuu ka wada ardadiisii unbuu ka wadaaye saxaabadii nebiga kama wado salawatullhi wasalaamu caleyh hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma waslama calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh